bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab fadl صlaة الرaحم qaraabadii xiriirinteeda fadliga kusoo arooray cadayntiisii buu u baab yahay qala xadaثna mحamed بن عubayd الlahi whuwa mحamed bn cubayd الlahi bn zayd alqurashiy abu haabit almadani hiqat qala xadaثna bn abi xaazim wahuwa cabdاlcaزiiz bn abi xaazim salamta bni dinar saduq faqih can abihi wa salamة bnu dinar abu xaazim can abi hurayrata qaala ataa rajulu الnabiya slى اllahu عalayhi waslm ninbaa nebiga u yimid faqaala yaa rasuula allah wuxuu yihi rasuul allow ina lii qaraabatan qaraabo ayaan leeyahay asiluhum waan xiriirinayaa wayaqdacuuna iyagana way waa goynayaan yacnii waa i goynayaan wa uxsinu ilayhim waa u ixsaan falayaa xaggooda wayusii'uuna ilaya waa i xumaynayaan iyagana wayajhaluuna way edab daroonayaan calaya korkaygay ku edab daroonayaan wa axlumu canhum anigana waa u dulqaadanayaa oo kulama dhaqmo gardarradooda qaala lain kaana kamaa taquulu qaala nebigu wuxuu yihi sal ll ly slam lain kaana yani lain kaana almru arrinku haddii uu yahay kamaa taquulu sida aad leedahay kaanamaa tusifuhum waaba adiga oo hambisiinayo almalla yacni dambas kulul raran inaad raran hambisiinay sidoo kale weeyaan walaa yazaalu macaka walaa yazaalu ka tegi maayo macaka adiga la jirkaaga inuu yahay min allaahi alla xaggiisa dahiirun mid garab ku siiyo calayhim iyaga korkooda kaa garab siiyo maa dumta calaa dalika inta aada sidaas tahay oo xaalkaagu uu sidaas yahay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofka qaraabada xiriirinteeda haba gooyaan ayagee wuxuu ka helayaa fadli oo fadligaas waxaaba waxaaba xadiidku uu tilmaamay qofkaas in ilaahay xaggiisa laga kaalmeynayo haddii marka ilaahay xaggiisa qofka laga kaalmeeyo wax ka fiican ma laha maciyatullaah ayaa lagu helayaa qaraabada xiriirinteeda haddii marka iyaga ay ku goynayaan weliba ood u dul qaadanayso ajarku waa sii badan yahay ayb waxaa kaloo xadiidku tusayaa qaraabadu hadday ku gooyaan ma keenaysa adiga inaad goysid adigana waa ay gooyeen anna waa gooynayaa ma keenaysana iyagoo ku gooyey haddana xiriirkii ayaga xuquuqdoodii ha kaa helaan kaagii adiga hadday ku siin waayaan iyagaa dembigoodii markaa waxoodii qaadayo waana kaasaa uu leeyahay in kaana kamaa taquulu arrinku haddii uu yahay sida aa leedahay adiga kaanamaa tusifuhum waaba adiga oo hambisiinayo afka ugu guraayo almalla raran malligu waxaa weeyaan dambaska kulul waay waa raran walaa yazaalu ka tegi maayo macaka adiga macaaga inuu yahay min allahi ilaahay xaggiisa dahiirun mid garab ku siiyo calayhim iyaga korkooda kaa siiyo maa dumta muddata dawaamika inta aad tahay calaa dalika arrinkaagaas qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways wa huwa almadaniyu imaam maaliga abti u ahaa qaala marka bukhaari ragga uu ka soo saarouna ku jira saxiixiisaba uga wariyey qaala xadaanii akhii walaalkiis waxaa la yidhaha abu bakr cabdulxamiid ibn abi uways isaga laftiisa bukhaari waa ka wariya saxiixa waa uga wariya can sulaymaana bni bilaalin wahuwa almadaniyu can muxamed bni abi catiiq waxaa la yidhaha moxamed bnu cabdillaahi bni abi catiiq wahuwa maqbuulun yani mutaabaca cinda almutaabaca waa maqbuul hadduu helo mutaabaco can ibni akhraja xadiidahu albuqaariyu abu dawuud watirmidiyu can ibni shihaabin huwa ibnu shihaab moxamed ibnu muslim bn cubaydillahi ibni shihaab aلzuhri can abi salamata bni cabdiraxmaan abu salamata bnu cabdiraxmaan ibni cawf waa cabdiraxmaan ibnu cawfaa dhalay magaciisa abu salama unbaa la dhahaa fuqahaau sabcana waa ka mid ahaa madiina calaa qowlin ana abaradaad allaythiya ahbarahu aburadaadkana waxaa la yidhaahdaa aburadaad wa huwa xijaaziyu maqbul akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabu dawuud ayb xadiidkana marka de mutaabacu leeyahay imaam axmed baa mutaabacadiisa wariyey waa la mutaabaceeyey ayb ana abaradaad allayhiya ahbarahu can cabdiraxmaan bni بن anahu samica rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayuu maqlay qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi ana araxmaanu ana aniga arraxmaanu ayaan ahay allaha naxariistiisa ay guud naxariis guud naxariisto wa ana aniguna khalaqtu raxima qaraabada anaa abuuray washtaqaqtu lahaa waxaan uga dhambalay min ismii yacnii isman baan u dhambalay min ismii baan uga dhambalay magacayga oo arraxim ayaa iyadana la yidhaha allana maxaa la yidhaha arraxmaan magacaygan magac uga dhambalay uga jeexay faman wasalahaa qofkii xiriiriya wasaltuhu waan xiriirinayaa waman qaacahaa qofkii gooyana batattuhu waa jarayaa waa gooynayaa xadiidka marka wuxuu tusaa qaraabada xiriirinteeda fadliga ay leedahay waxaa lagu helaa xiriir alle ayib waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa xiriirka raximka iyo alle ka dhexeeya subxaanahu watacaala oo sida ay alle ugu dhowdahay wuxuu leeyahay alla anaa abuuray raximka waxaanan uga sameeyey magacayga ayaan wax uga dhambalay oo iyadana arraximaa la yidhaha allana araxmaana la yidhaha marka calaaqadaas weyn baa ka dhexaysa rabbi iyo raximka marka xiriir inay u baahan tahay xadiidkii kalena waa tou ahaa markuu alle raximka uu abuuray akhadat bixaq raxmaan allah raxmaanka guntigiisay ku dhegtay markaasay waxay tidhi hada maqaamu lcaa'idi bika min alqatiica maqaamkan waa meeshii uu taagnaay qof adiga kaa magangelaya in la gooyo markaasuu alla yidhi amaa tardayna an asila man wasalaki wa aqdaca man qadacaki raalli ma ku tahay inaan gooyo qofka qofkii ku gooyo aan xiriiriyo qofkii ku xiriiriyo raalli bay ku noqotay marka xadiidkan marka aburadaad ayaa ku jiro laakiin waa la mutaabiceeyey imaam axmed wuxuu yihi xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa hishaam addastuwaa'iy can yaxya bni abi kahiir can ibraahima bni cabdillaahi bni qaarid ana abaahu xadadahu anahu dakla calaa cabdiraxmaan bni cawf sanadkaas uu marka keenay shaahid kalena waa leeyahay min xadiidi abi hurayra oo imaam axmed uu wariyey marka xadiidku waa saxiix marka fiihi fadlu silati raxm baa ku sugan qaala xadahanaa muusa bnu ismaaciil wa huwa abu salamata atabudakiyu qala xadahanaa abu cawaana wahuwa alwadaax bnu cabd alyashkuriy can cuhmana bni اlmugiira cuثmaan bnu اlmugiiraةa aلthaqafi abulmugiira hiqat rawaa lahu albukhaariyu waasxaabu sunani اlarbaca can abilcanbas ninkan marka kunyadiisu halkan ku dhigay waxaa la yihaha abulcanbas aلthaqafi maqbul akhraja xadiidahu albukhaariyu fi اladab اlmufrad marka ninkan sitada kama wariso yani bukhaari unbaa ka wariyo isagana adabulmufradku uga wariyaa ee ugama wariyo saxiixiisa ayb qaala dakaltu calaa cabdillaahi bni camrin baan u galay fi lwahdi meesha markaa waa makaan meesha yani siman ayb meesha siman dhul ee dhulka ah baa la yihahda yacnii ardan dhul oo lahu isaga ou lahaa buu ujeedaa bidaa'ifi ou ku lahaa faqaala waxa uu yidhi catafa lana anabiyu sala allahu calayhi wasalama isbacahu nebiga ayaa fartiisa noo goday yacnii fartuu noo goday wuxuu ka wadaa waa noo ishaaray faqaala waxa uu yidhi alraximu raximku qaraabada shajnatun xidid weeyaan min alraxmaani allah raxmaanka xaggiisa ka ahaaday man yasiluhaa yacni xiriir bay alla la leedahaa laga wadaa ee raximku waa ilaahay maaha macnaheedu naam xiriir bay rabbi la leedahay waa ayb sida geedkuba xididku xiriir ula leeyahay man yasiluhaa qofkii xiriirinaayo yasilu yasiluhu alla waa xiriirinaya waman yaqdacuhaa qofkii goynayana yaqdacuhu alla waa gooynayaa lahaa lisaanun bay leedahay carab dalqun dheer dalqun oo aada yacnii u daran yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yacnii carab ay ku hadasho oo eh, yay leedahay lisaanun dalqun yacni carab yacni taagan oo yacnii fasiix ah ayb dalqun waa bifatxi daali wa iskaani laam af badan waay marka aad u daran oo aad u af badan oo aad bala balaaqo u leh iyadoo aad u hadli taqaano oo carab hadlaaya bay qiyaamaha imaanaysaa marka hadday carab hadlayo ay ku timaado qofkii xidhiiriyeyna waa sheege qofkii aan xidhiirininna waa ka dacwooneysaa qaala xadaana marka xadiidkan isagana eh, ayb waa xadiid saxiix ah oo tarkiib watarhiibka uu ku wariyey alxaafid اlmundiri duruq kale gegedisanna waa leeyahay hadda xadiidkaa marka yani alraximu shajnat min araxmaanna bukhaari laftirkiisa waa waa ku yaalaa saxeixa oo meesha marka uga hadlaayo silat raximka kitaabu اladab uu kusoo qaatay qeybo xadiidkan ka mida marka xadiidku asalkiisu waa saxiix qaala xadahanaa ismaaciil wahuwa bnu abi uways qaala xadaanii sulaymaan huwa bnu bilaal can mucaawiyata bni abi musarid bifatxi bidami اlmiimi wa fatxi الzaayi wa tahqiili الraa'i اlmaksuura musarid baa loo akrinaa can mucaawiyata bni abi musarid laysa bihi ba'sun akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim wالnasaa-iyu can yaziida bni ruumaan wahuwa abu rawx almadani hiqat ayضa can curwata bni الzubayr can caaishata radia allahu canha ana nabiya sal ly slama qaal alraximu shajnat xidid min allahi ilaahi xaggiisa ka ahaaday waay man wasalahaa wasalahu اllah qofkii xiriiriya allah xiriirinayo waman qatacahaa qatacahu اllah qofkii gooyana allah gooynayo axaadiidtan o dhan marka fadlu silati raxim baa ku jirta baabu silati raximi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan silatu raximi qaraabada xiriirinteeda taziidu fi lcumri cumrigay kordhisaa qaraabada la xiriiriyaa cumrigay ziyaadisaa ee sidee cumriga u siyaadinaya cumrigaaga waaba laga faaruq noqday faida jaa ajaluhum laa yastaakiruuna saacata walaa yastaqdimuun ayaa alla yidhi see marka cimrigaagii miyaa awal iyadoo konton uu ahaa miyaa lixdan laga dhiga meeshaas marka culimmada laba qowl bay yidhaahdaan oo waxay yidhaahdaan in inta la tiro lagu daro cumrigaaga waa dhici kartaa waxayna deliishanayaan yamxu llaahu maa yashaau wayuhbitu wa cindahu umu lkitaab markay sidaas noqonaysana maahan looxulmaxfuudka in laga bedelay wixii looxulmaxfuudka waa haabit marka looxulmaxfuudka wax lagugu qoro malaga marka uu adiga lagu khalqoy caloosha hooyada aada gasheen malaga la amraayo ruuxda inuu kugu afuufo ajal buu weydiinayaa xadiidka arbiciinka waa tuu dhigaya wa ajaluhu baa ku jirtay naam ajalkaas marka malaga loo yeerinayaa waxaa la dhahayaa ninkan waxaa u qortaa konton sano haddii qaraabadiisa uu xiriiriyana lixdan u dhig looxulmaxfuudku laakiin waxa aad noqo lahayd waa ku taallaa asaga naam inaad qaraabadii xiriirin doonto oo lixdan aada helaysaa ku taallo haddaad qaraabadii xiriirinaysa laakiin middan dambe malagu qoraayo iyada ma la bedele lama dhihin taas iyadoo marka waxaa la qorayaa muqayad ah oo laleeyahy hadduu qaraabadii xiriiriya intaas u dhig hadduu xiriirin waayana intaas u dhig e markaas qaraabadii aada xidhiirisay waxbaa ku heshay marka ziyaadatun fi lcumri yaa ku sugnaatay bacdi l waxay leeyihiin cumrigan la ziyaadinayo xisi ma ahane waa macnawi cumrigaagu intiiba u ahaanayaa laakiin markaad konton sano cumrigaagu uu yahay barakaa lo lagu gelinaha nacam waxa ay dadku boqol sano ku qabtaan baad adiga kontonkaagii ku qabsanaysaa nacam cumrigana de khayrkiisa oo dhan waa de barakada waa nacam ee taasna waaba la arkayba nacam dad oo soddon sano ku dhintayoo waxaa jira cilmigooda maanta oo aada adduunka carriga ka badan yahay nacam waxaa ka mid a ibnu cabdilhaadi waxaa ka mid a xaafid xakami iyo soddomeeyey ku dhinteen dad kaleo waxaa jiro afartameeye ku dhintay sida imaamu nawowi oo kale afartan iyo shan ku dhintay haddana waxa uu ka tegay adduunyada iyo sida loogu manaafacaadsanayo cumrigaas dad la siiyey laba boqoloo sanana waa ka barako badan yahay cumrigiisa marka cumriga in la barakaynayo dad qaraabadii xiriiriso cumrigaa lagu barakaynaya qaala xadaa labadaas qowl baa marka laga yiraahdaa qaala xadaanaa cabdullahi bnu saalix wa huwa cabdullahi bnu saalix katibu leyth qaala xadaanii leythu wa huwa leyth bnu sacd alfahmi qaala xadaanii cuqaylu wa huwa cuqayl bnu khalid alayliyu can ibni shihaab ibni shihaab الzuhri qaala akhbaranii anas bnu malikin rijaasha wixii iska macruufa ma sheegayno badanaa wixii uun markaas aan aada macruuf u ahayn sheegayno qaala akhbaranii anas bnu malikin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama qaal nabiga sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi man axaba qofkii jeclaysto an yubsada lahu in loo fidiyo fii risqihi risqigiisa wa an yunsa'a in dib loo dhigo lahu isaga fii atharihi raadkiisa raadkiisa in dib loo dhigo fiiri marka baraka inay tahay wa an yunsa'a lahu fii aharihi baaba kutusaysa leanna qofku marka cumrigiisa ou baraka loo geliyo markau dhinto ka bacdi xataa waa lagu sii intifaaca sidii wax nool oo kale waay falyasil ha xiriiriyo raximahu qaraabadiisa ha xiriiriyo qofkii sidaas jecel ayb xadiidkuna waa saxiixo muslim iyo baa warinayaan qala xadaanaa ibraahim bnu lmundir wa huwa ibraahim bnu lmundir alxizaamiyu saduuqu takalama fiihi axmedu liajli اlqur'an imaam axmed baa ku hadlo mas'alaة اlqur'an darteed laakiin de mas'aladaas hiqanimadiisa iyo uma dhibayso yani xadiid in laga wariyaa ma keenaysa yani inuu kadaab yahay ma keenaysa ayb صaxiixana waa uga wariyaa bukhaari ibraahim bn lmundir alxizaami qala xadaanaa moxamed bnu macnin wa huwa moxamed bnu macni bni moxamed bni macnin اlgifaariy hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu wabu dawuud wالtirmidiy wbnu maaja qala xadaanii abi abihi macnu bnu moxamed maqbulu ayb can saciid bni abi saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu man sarahu qofkay farxad gelinayso an yubsada lahu in loo fidiyo fii risqihi risqigiisa wa an yunsa'a lahu in loo dibdhiga fii aharihi raadkiisa falyasil raximahu qaraabadiisa ha xiriiriyo baabun ay haada marka qaraabadii xiriirinteeda macaanida ixsaanka o dhanaa soo gelahay marka oo mar waxaa lagu xiriirinaa xagga yacni diinka oo in diinkii haddii wax ka qaldan yihin loo nasiixayo wax la baro mar waxaa loogu sameynaa lagu xiriirinayaa maal xaggiisa mar waxaa lagu xiriirinayaa wejiga iyo jaahaaga hadduu jaahaaga usoo baaxdo sii jaahaaga wejigaaga marka yacnii wax ka sii leanna wejiga ixsaan waa galaa isaga xataa oo inaad erge u samaysood u ergeyso iyo macaanida ixsaanka o dhan baa soo gelaya marka ilmihiisiiyood u ixsaan fasho qalbigiisoo farxad iyo waxaas aada geliso wahaakada waxaasoo dhan marka waxay ka mid tahay wax wax layskugu qabto xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa sadaqada waxaa ugu fiican qofka walaalkaa qalbigiisood farxad gelisa waxaa laga yaha inaadan maal siinin laakiin farxad qalbigiisa gelisin keliya maal uun in loo taagnaado maaha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man wasala qofkii xidhiiriyo raximahu qaraabadiisa axabahu ahluhu ehelkiisaa jeclaada isagana ninkii qaraabadiisa xiriiriyo isagana ehelkiisa waa jeclaanayaan de ilmihiisi baa jeclaanayo waa kaas ayb qala xadahanaa moxamed bnu kahiiri wahuwa alcabdiyu qala akbaranaa sufyaan huwa athawriyu can abi isxaaqa abu isxaaq asabiici camr bn cabd alhamdani can maqra ninkan marka waxaa la yidhaha maqraa alcabdiyu abulmukhaariq alkuufi maqbulun akhraja xadiidahu albukhariyu fi ladabi اlmufrad wabu dawuud can ibni cumara qaala man itaqaa rabbahu rabbigii qofkii ka cabsado wawasala raximahu qaraabadiisana xiriiriyo nusi'a fii ajalihi waqtigiisa waa loo dibdhigaa wa haraa maaluhu maalkiisuna waa bataa wa axabahu ahluhu ehelkiisana waa jeclaadaan oo ilmihiisii iyo xaaskiisii iyo isagana dadkiisaa jeclaanaya ninkaasna saddexdan waxyaabood buu helayaa marka xadiidka ibnu abi shayba fi lmusanaf ayuu kusoo saaray min ariiqi abi isxaaq can maqra can ibni cumar bayhaqina shucab liimaan uu kusoo saaray ibnu xajarna fatxulbaari uu kusoo saaray waana ka aamusay taas marka macnaheedu waxay tahay ibnu xajar markuu kusoo saaro fatxiga ee uu ka aamuso shardigiisu waa inuu xasan yahay xadiidkaasna ayb marka xadiidku waa xasan sheekh ilalbani laftiisa silsila saxiixa ayuu xadiidka ku xasaniyey ayb tarjamadii xadiidkana marka way ismudaabaqeynayaanoo qofka hadduu qaraabadiisa xiriiriyo waqtigiisiina gadaal waa loogu dhigaa loo barakeynayaa maalkiisana badana waxyaabahan oo dhanna marka waa la arkay oo waxaa loo arkay si camali ahba nacam ayb si camaliyan waa loo arkay qofka hadduu qaraabada aada u xiriiriyo ee uu yacni waxay uga baahan yihiin siiyo uu baari u yahay isagana dadkiisa baari u noqdo nacam ayb maalkiisuna ma nuqsaamayo nacam oo qaraabadii maala maal laga xiriiriyey nuqsaan u keeni maysa nacam ayb qaala xadahanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qaala xadahanaa yunus bnu abi isxaaq wahuwa yunus bnu abi isxaaq asabiici qaala xadaanii maqraa maqraki ninkii hadda waay abu muqaariq huwa alcabdiyu huwadan marka waxa dhahayo abu isxaaq maaha waa dadka ka hooseeya ama waa yunus waxaan ujeedaa yunus maaha ama waa abu nucaym ama waa bukhaari qaala xadaanii maqra abu muqaariq qaala huwa alcabdiyu qaala bnu cumar man itaqaa rabbahu oo raximahu unsia lahu waa loo dib dhigaa fii cumurihi cumrigiisa waharaa maaluhuna waa bataa wa axabahu ahluhuna waa jeclaadaan marka ada xadiidkii hore abu isxaaq baaba maqra' ka warinaya kanse abu isxaaq kuma jiro kaas horaa marka yuu ku xoog badan yahay ka hore xasan ku noqonaya baabun biru laqrabi falaqrab baabun ay hada kani baabun baab weeyaan biru laqrabi kan dhowaanshiyaha badan samafalkiisa falaqrabi kan dhkan ka kusii xigo oo say u kala dhow yihiin loogu kala baarinimo falo yaa wanaagsan ama sunnaba ah qaala xadaanaa xaywat bnu shurayx qaala xadaanaa baqiyatu wa baqiyatu bnu lwaliid waa saduuq isaga laakiin tadliiska ayuu aada ugu darnaa tadliisu taswiya u samey jira xataa can baxiirin wa huwa baxiiru bnu sacdin asaxuuliyu hiqatun habtun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad walarbaca can khalid bni macdaan wahuwa alximsiyu hiqatun caabidu yursilu kaiira hiqatun caabidun yursilu kahiira akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can lmiqdaami bni macdi kariba waa saxaabigii anahu samica rasuula اllahi sal ly slam yaquulu uu maqlay oo dhahayo in allaha yuusiikum biummahaatikum alla wuxuu idiin dardaarmayaa hooyooyinkiinna uma yuusiikum biummahaatikum hooyooyinkiinuu idiin dardaarmayaa uma yuusiikum biaabaa'ikum aabbayaalkiinuu idiin dardaarmayaa uma yuusiikum bilaqrabi falaqrabi dabadeedna wuxuu idiin dardaarmayaa kan dhow kan kusii xigo ayb xadiidka sitada waxaa ka soo saaray ibnu maajah kitaabu ladab uu kusoo saaray baabu biri lwaalideyn weliba marka wuxuu kusoo saaray min dariiqi baxiir yani maxaan ujeedaa min dariiqi ismaaciila bni cayaash can baxiir meeshaas marka maxaan ka maxaa ka rabnaa baqiyatu bnu lwaliid hadda bukhaari adabulmufradka riwaayadan aan hayno waa riwaaya riwaayatu baqiya can baxiir baqiyana maxaan ku sheegnay tadliis weliba tadliiskiisu waa daran yahay riwaayada ibnu maajah laakiin booska baqiya wuxuu isaga ka soo saaray ismaaciil ibnu cayaash markaasuu yihi ismaaciil ibnu cayaash can baxiir baxiir ibnu sacdin saxuuli ayb biisnaadi lmusanif inta kale marka waa isla mid lafdigana xoogaa waa ku kala bedelan yihiin oo xadiidka ee ibnu maajaha isaga saddex jeer uu ku celiyay in allaha yuusiikum biummahaatikum halaatan ayuu yidhi xadiidka saddexdii ah, oo saxiixeynka ku suganna kana waafaqaya marka saddex jeer hooyadu inay leedahay in allaha yuusiikum biummahaatikum halaatan buu yidhi marka in allaha yuusiikum biaabaa'ikum in allaha yuusiikum bilaqrabi falaqrab riwaayadan markaa riwaayat ibni maajah laba faa-iidaba waa leedahay middan saddexdana waa sheegay tadliisu baqiyana marka waa looga waa looga nabadgalay riwaayadan ismaaciil ibnu cayaashna ada hadduu shaamiyiinta ka wariyaa waa maqbuul haddana markaa ninkan baxiir waa shaami waa shaami ximsi aw marka ismaaciil idaa rawaa can ishaamiyiina xadiidkiisu waa maqbuul marka riwaayadaas ibnu maaja marka macnahaas weynay u leedahay xadiidkan marka xadiidkani waa xadiid eh, saxiix qala xadaثna musa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qala xadaثna alkhasraj bnu cuثmaan abulkhaaab asacdiyu markaa ninkan alkhasraj bnu cuثmaan bukhaari keligiisaa ka wariyay fi ladab اlmufrad waa rijaasha kitaabkan abulkhaaab ibnu maciin waxa uu yihi saalixun intaasuu ka sheegay ibnu xajar taqriibu tahdiibka wuxuu yihi qaala ibnu maciin saalixun imaamu dahabi laakiin ninkan marka u tarjamaya miisaan اlictidaalka khasraj bnu cuثmaan wuxuu yihi albasriyu qaala daara quطniyu yutraku matruugu ka dhigay ayb abu dawuud markii la su-aalay riwaayat abi yani abu dawuud su-aalaati alajuri su-aalaati abi dawuud oo aajuriga uu su-aalayo abu cubayd alajuri ninkan markuu u tarjamaya abu daawuud wuxuu yidhi shaykhun basriyun marka shaykhunta maxay noqonaya marka shaykhunta waa adnaa darajaati tacdiil shaykhun haddii la yidhaha waa tacdiil xadiidkiis waa iska loo qaateen macnaa xaafid ibnu xajar miisaanulctidaalka wuxuu ka alifay kitaab lisaanulmiisaanka la yidhaha waxbuu ku dardaraa kaanahu marka nukad iyo waxbuu ku dardaraa lisaanulmiisaanka ninkan marka u tarjamayo warkii dahabi ee ahaa khasraju bnu khaaab can xumaydin الطawiil dacafahu اlasdiyu dahabi marka labow ka kala dhigay khasraju bnu cuثmaan iyo khasraju bnu اlkhaaab midna qaala daara qutniy yutrak buu yidhi mid midna waxa uu yidhi dacafahu lasdiyu xaafidku marka wuxuu yidhi wainamaa huwa khasraj bnu cuhmaan waa hal khasraj bnu lkhaaab iyo khasraj bnu cuhmaanka laba u ka dhig waa hal xaba abulkhaaab waa kunyada khasraj bnu cuhmaanna waa magicii bayaacu saabariy lahu tarjamatn fi tahdiib tahdiib lkamaalka ayuu yidhi akhraja lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad intaasuu ka sheegay kaanahu marka ninkaani yani warkaas ibnu maciin oo saalixa uu yiri waa isaga fila iyo abu daawuud warkiisiiyo shaykhunta ahayd xadiidkiis waa lagu xasani karaa qaala akbaranaa abu ayuub sulaymaan mawla cusmaana bni cafaan cabdullahi bn abi sulaymaan ayaa leelaha saduuqun akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi lmufrad waabu daawuud qaala jaana abu hurayrata abuu hurayra noo yimid cashiyata alkhamiis galabtii khamiista ay ahayd galabtii khamiista ayuu noo yimid leylat aljumca oo habeen jumco ay soo gelayso fa qaala waxa uu yidhi uxariju calaa kulli qaatici raximin uxariju dembi ayaan haleeshiinayaa calaa kulli qaatici raximin mid kastoo qaraabo goys ah lamaa qaama ilaa qaama waa kacaya haddii kale min cindina agteenna waa ka kacayaa yani uxariju yani eed iyo dembi ayaan dusha uga tuuraya ama waa naga kaca qofka qaraabo goyska ah lamaadan bimacnaa ilaa ilaa qaama waa kacaya min cindina agteenna waa ka kacayaa falam yaqum axadun qofna ma kicin marka yani waxay ka dhigan tahay ninkii qaraabo goys ahow ah, kac naga kac falam yaqum axadun qofna ma kicin xataa qaala alaaan ilaa saddex jeer yiri fa ataa fatan camatan lahu wiil dhallinyaraa wuxuu u yimid markaa kadib eedda uu isagu lahaa eeddadiis qad saramahaa uu gooyey mundu siniina sanado mundu sanatayni dhan laba sano uu gooyey nin baa marka wiil dhallinyaraa eeddadiis u yimid oo laba sano uu gooyey fa dakala calayha waa usoo galay faqaalat lahu waxay ku tiri yabna akhii walaalkay wiilkiisow maa jaa-a bika maxaa ku keenay qaala waxa uu yihi samictu abaa hurayrata yaquulu kada wakada <coughs> abuu hurayran maqlo sidaa ay sidaa dhahaya qaalat irjic ilayhi u laaba fasalhu soo su-aalba de warkii ma dhammaanine bal soo su-aal abuu hurayre waxa uu u haaya bal ninkaas lima qaala daka wuxuu sidaa uu yihi qaala samictu nabiya sal ll l slam yaquul abuu hurayra wuxuu yihi nabigaan maqlay oo dhahayo ina acmaala bani aadama bani aadamka acmaashiisa tucradu waa la bandhigaa <clears throat> tucradu cala allahi tabaaraka wa tacaala allah loo bandhigaa cashiyata kulli khamiisin khamiis kasta galabteeda leylata aljumcati ee habeenka jumcada falaa yaqbalu camala qaadici raximin ma aqbalaayo qof qaraabogoysa camalkiisa marka la aqbali maayo marka galabtayna qamiisa ahayd abu hurayra habeenkii jimca uu soo galaayo wuxuu ku keenay marka arrinkaas wiilkii marka sidaasu yihi xadiidkan imaam axmed musnadka uu kusoo saaray mizina tahdiibulkamaalka can dariiqi axmed ayuu kasoo saaray waa wariyey xadiidkan isaga oo yacni sanad caali ah buu ku wariyey tahdiibulkamaalka bayhaqina shucab liimaan can dariiqi lkhasraj kulli khasrajna xadiidkiisu xasan kama degaya xadiidku marka wuxuu tusayaa qaraabadii markaa si guud qaraabadii in loo xiriiriyay qaraabadana de say u kala dhowdahay kala dhawaanshaha markaa de maxaa qaraabo noqon kara marka ee mararka qaar waa dhici kartaa qofka laftiisa ama qabiiladiisu qaraabo inay noqotaa leanna nabiga sal ll ly slam waa andir cashiirata kal aqrabiin markay kusoo degtay muxuu sameeyey wuxuu ka bilaabay kor soo maa bani cabdimanaaf uu ka bilaabay bani haashim uu yimid eedooyinkiisii uu keenay faatima uu keenay ilaa hoos marka qofka qabiilada uu ka dhashay lafaha lafaheeda ninkii marka ku qabiila ama ku laf ah qaraabanimuu ku leeyahay qul maa asalukum alayhi min ajrin qul laa as'alukum calayhi min ajrin eh, ila almawadata fi lqurba aayadday ku jirtay suurat shura ayb ila almawadata fi lqurba marka waxaa la yidhi nebigu qolo kastoo quraysha qaraabu qaraabuu ku lahay marka macaanidaas oo dhan waa iska soo gelayaan qaraabanimada haddii la waayo qof kale oo hadda markaas ka dhow kan qabiilka waa la waayo qabiilkii kan kasii shisheeyo qaraabow noqonaa wixii macruuf iyo wanaag iyo khayr oo kugu yeelanaa marka middaas marka ma noqonaysa qabyaalad marka qabyaalada midda noqonaysa nebigaaba ka hadlayo wuxuu yidhi qoomkaaga inaad dulmi ku kaalmaysaa qabyaalada taas waay xaaraantaa marka hadday dadku intaas dhaafi lahaayeen laakiin sida kale ay isagu ixsaan fali lahayn ummaddu waa fiicnaa lahayd laakiin ifraad iyo tafriid baa kaga dhex ayaa ka dhex galay meeshaas midna waxaan qabyaaladii ahayn oo qabyaaladii u haystaa mid kalena eh, waxaa la qabyaaladiiba u dhexgalayba marka labadii ma la raba falaa yaqbalu camala qaadici raximin ma aqbalaayo marka ilaahay qaala xadaanaa moxamed bnu cimraan bni abi layla wahuwa moxamed bnu cimraan bni moxamed bni cabdiraxmaan bni abi leyla abu leylahaas waa saxaabi cabdiraxmaanku waa taabici jaliila moxamedku waa faqiih moxamed bni cabdiraxmaan bni abi leyla midkan la yidhaahdo wadahaba bnu abi leyla kada waa moxamedka faqiih buu ahaa qaadina waa ahaa ninkan marka dadka faracaas u galaa qaala xadaanaa ayubu bnu ja marka ninkan akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wtirmidiyu qaala xadaanaa ayubu bnu jaabir alxanafiyu ayubu bnu jaabir ibni sayaar alxanafi asuxaymi ayb daal iyo ta buu ramzi uga dhigay ibnu xajar taqriibka mizina sidoo kaleu yeelay weliba mizi laakiin tahdiibulkamaalka ninkan marka u tarjamayey mizi fa tahdiibulkamaalka faa-iidadiisa waxaa ka mid a kuwan kale iyaga taqriibka iyo tahdiibu tahdiibka raawiga markuu soo dhammeeyo tarjamadiisa dhigaa xuruufta ramzigaabuu ku dhigaa bis laakiin misigu wuxuu ku fiican yahay marka horena ramziyuu ku dhigaa ramzi aakhirka tarjamadana iyadoo wuxuu dhigayaa qoraal ah oo markuu hadda ninkanoo kale markuu ramsiga dhigay daal ta buu dhigay abu daawuud iyo tirmidi buu u dhigay markuu soo dhameeyey tarjamadiisana waxa uu yidhi rawaa lahu albukhaariyu fi ladab lmufradi rawaa lahu albukhaariyu fi ladab marka ramsiga bak in la dhigay ahayd waa laga tegay laakiin gadaalow ku sheegay taadiibulkamaalka alxaafid almizi marka ninkan akhraja xadiidahu abu dawuud wاtirmidiyu wاlbukhaariyu fi ladab اlmufrad waaba kan waa hayna taqriibka laakiin daal iyo ta buu dhigaa marka bak ma ku dhigin tahdiibulkamaalka gadaalow ku dhigay can aadam bni ayb marka ninkan marka sidaasu ka sheegay ayb marka bukhaari halkan waa uga wariyey juz lqira'a iyana waa uga wariyey qira'atu khalfa alimaam ayb an aadam can aadam bni caliyin can ibni cumar qaala maa anfaqa alrajulu calaa nafsihi wa ahlihi yaxtasibuhaa ilaa aajarahu allahu tacaala maa anfaqa ma nafaqeeyo alrajulu qofka calaa nafsihi nafsadiisa wa ahlihi ehelkiisa korkooda wax kuma bixiyo ma nafaqeeyo yaxtasibuhaa xaal uu ku ajar tirsanaayo ilaa aajarahu allahu tacaala fiiha ilaa alle waa ka ajar ajarsiiyaa wabda ka bilaaw biman tacuulu cidda aada biilayso nafaqadoodu waajibka kugu tahay fa in kaana fadlan dheeraad hadduu jiro maal dheeraada a ah haysato falaqraba alaqraba ka xiriiriyo sii kan kuu dhow say sida uu kugu dhow yahay wain kaana fadlan dheeraad hadduu jirana fanaawil fanaawil u dhiiboo sii man turiiduhu qofkaad rabto sii markaa naftaada ehelkaaga wixii ka dheeraada qaraabada iskale falaqraba alaqraba haddii dheeraad aad sii haysatana adiga ciddaad doonta sii fanaawil man shi'ta waa marka man turiidu ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tanzilu raxmatu naxariista ma soo degayso calaa qowmin qolo fiihim qaadicu raximin qaraabogoys uu ku dhex jiro dad qaraabogoys nin ah uu ku dhex jiraa naxariis ma kusoo degayso korkooda qaala xadahanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadaan shuyuukhda bukhaari uu ka mid yahay toosna waa uga wariyaa bilwaasadana waa uga wariyaa qaala akhbaranaa sulaymaan wahuwa sulaymaan bnu zayd almuxaaribiyu abu idaam ayb abu idaam alkuufiyu daciifun yaxya bnu maciin waxa uu yidhi sidaasuu yidhi ramaahu yaxya bnu maciina tuuray ninkan waa tuuray akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad min alkhamisa dabaqa alkhaamisa meeshaa marka ninkaana de rijaasha adabulmufradku ka mid yahay qaala samictu cabdallaahi cabdallaahi bna abi awfa yaquulu weliba yani waxay u baahan tahay in aada loo fiiriyo ninkan cabdullahi ibn abi awfa inuu wax ka maqlay in kale kutubtan maraasiisha in aada looga fiiriyo lianna dabaqadiisu waa dabaqa alkhaamisa dabaqa alkhaamisana badanaa saxaabo waxba kama wariyaan sida badan waa dhici karta halhal acmash iyo isagaa isku mida ah. haddana waa arkayo cabdullahi bn abi ofa buu ka warinaa marka meeshaas waxay u baahan tahay marka laakiin samictu samictuna waa leeyahay isaga laakiin waa daciif ninkan ramaahu yaxya bnu maciinna weliba de ramaahu markuu leeyahy waa kasii aad dacfi zaa'ida ka muuqanaya waana sheegayan kutub ljarxi dacfigaas samictu cabdاllahi bn abi awfa yaqulu can الnabiy sal ly slama qaala ina araxmata naxariistu laa tanzilu maku soo degayso calaa qowmin qolo fiihim uu ku dhex jiro qaadicu raximin nin raxim goys ah qaraabo goys ah xaafidka xadiidkan fatxulbaariga uu ku dhex sheegay wasakata canhu waana ka aamusa kaanahu yuxasin marka qaala iibiyu xadiidkan marka iibi sharax buu ka bixiyey dad nin qaraabogoysa uu ku dhex jira naxariis ma kusoo degaysa maxaa laga wadaa qaala tiibiyu yaxtamilu an yuraada bilqowmi aladiina yusaaciduunahu calaa qadiicati raxm walaa yunkiruunahu calayhi walaa yunkiruuna calayhi waxaa laga wadaa buu leeyahay qoomkaas naxariista aynan kusoo degaynin waa dadka aan ka celinaynin qaraabogoysnimada kow ku kaalmeynayo inuu qaraabada gooyo Eh, kuwaas waaba dhinacay ka dambaabeen ayagu soo kuwaas waayo kuwa naxariistu aynan kusoo degaynin marka isaga saas u macneeyey marka wayaxtamilu waxaa suuragala an yuraada biraxmati almatar raxmadana in roobka laga wadana waa laga yaabaa raxma roobka waa la dhahaa annahu yuxbasu can innaasi cumuuman bishu'mi taqaacu haddii magaaladan ay joogaan dad qaraabogoys oo dhib badan roobka in laga gooyaa laga yaaba lana musiibada hadday dad samaynayaan kuwa kalena waa saamey kartaa dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacalahum yarjicuun labadaas tawjiiho ku tawjiihiyey marka waxaa laga yaabaa marka raxmada in laga wado roobka roobkii ma helayaan marka dadka marka haddii xaalkooda uu xumaado oo xaasidnimo iyo khiyaano iyo isnacaybka uu ka bato ma imaanays <clears throat> naxariista rabbi ma imaanaysa hadda yacni goysmadu ixsaankiisiibuu ka goostay intaana lagu mutaysana ixsaankiisiina waa ka goostay dhibna waa ula soo taagan yahay waa kasii darantahay tahay somaana qaraabadii hadda waxaa waay waxaa laga yaabaa qofki inuu dilaba qori u wato iyo dhibaateynayo khatar marka waalidkiis oo dadkii u dhawaayo u dhibaatayna walaalihiisoo dilaya ama u dhibaataynayaa liajli maal maxaa iga galay iyuu leeyahay aniga marka maxaa iga galaydaas waa dhib badan tahay maxaa iga galayda dhibkay leedahay waxay tahay roobkiyaa lagu weynaa waa kaas maxaa kaa galay marka waa arkee marka inay wax kaa galeen iyo in kale soomaalidu marka maxaa iga galaydaa ayaa ka badatay hebel meeshuu ka galaan ka gela anigana ha isla gubato oo alfaadan waktigaan dambe soo kordhay ha isla gubato iyo maxaa iga galay iyo meeshuu hebel ka galaan anig ka galay iyo maxaa ka gelaysaan dadku hadday xumaadaan xumaantii adig waa kugu dhex jirtaa haddii wanaagu batana adaa faa'iideysanaya allah lmustacaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ismu qaadici raxim ama baabu ismi qaadici raxim ninka qaraabada gooyo dembigiisa caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثana cabdullahi bnu salix wahuwa katibu leyth qala xadaثani leythu qala xadaثanii cuqayl can ibni shihaab qala akhbaranii moxamed bnu jubayr bni muطcim wahuwa nawfaliyu waa min bani nawfal nawfalkaan iyow la dhashayna nawfal iyo ibn cabdimanaaf hashim ibn cabdimanaaf nawfal ibn cabdimanaaf ayb cabdishams ibn cabdimanaaf aad bay nebiga ugu soo dhow yihiin qoladan marka waayahay ana jubayra bna mucimin ahbarahu jubayrna wuxuu ahaadee ninkii nebiga kala xaajoonayey asraa bedrin waa kii nebiga usoo galay u yimid isaga oo waduur ku tukanayo uu maqlay markaasuu leeyahay kaada qalbii yatiiru saasoo kale uu yidhi markaasaa qalbigiisa wax ku dhegay mundu daka alyowm inuu wax fiiriyo kadibna waa islaamay jubayr bna mucim am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu samaawaati walarda bal laa yuuqinuun iyo aad bay marka u saameysay ninkaas ayb waana ninkii u saciyey oo ka shaqeeyey warqadii nebiga iyo reer bani hashim lagu dhibaayay sidii loo baabi'in lahaa dadki wax ka baabi'iyey buu ka mid ah nin marka jaahiliyadin akhyaarku oo ahaayo yani dadka dadku ay sharafta agtooda kale buu ahaa islaamkiina ad waaba islaamayba ana jubayra bna muطcimin akhbarahu anahu samica rasuula اllahi sal ly slama yaquulu laa yadkhulu ljanata jannada ma gelaayo qaaicu raximin mid qaraabo gooyo janno ma gelaayo waa dembi de janno ma waxa uu janno ku waayey waa dembi qala xadaثna xajaaj bnu minhaal qala xadaثna shucbatu qala ahbaranii moxamed bnu cabdiljabaar ninkan moxamed bnu cabdiljabaar alanصaariyu ayaa la yihaha shaykhu lishucbata maqbulu akhraja xadiiثahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad arijaasha kitaabkan qaala samictu moxamed bna kacbin wahuwa moxamed bnu kacbin alquradiyu hiqat akhraja xadiidu asxaabu kutub sita anahu samica abaa hurayrata yuxadisu can rasuuli illahi sal l slama qaal ina araxima shajnat min araxmaan taquulu waxay leedahay yaa rabbi inii dulimtu waa lay dulmiyey yaa rabbi inii quictu waa lay gooyey yaa rabbi saasay leedahay inii inii waxbay sheeg sheegaysaa marka fayujiibuhaa waa u jawaabaya alle alaa tardayna ma ku raalli noqonay miyaadan ku raalli noqonaynin an aqdaca man qatacaki inaan gooyo qofkii ku gooyey wa asila man wasalaki aan xiriiriyo qofkii adiga ku xiriiriyey de ninkii qaraabada gooye allaa gooyey wuxuu alla ku gooynayana waa dembi qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas qala xadaanaa bnu abi di'bin qala qaala xadaanaa saciid bnu samcaan wahuwa saciid bnu samcaan alansaariyu zuraqiyu hiqat lam yusib اlasdiyu fi tadciifihi abulfatxi اlasdi ma unan ma ma ma ma asiibin buu yihi inuu ninkan daciifiyey bal asdiga laftiisaaba daciifa ibnu xajar mararka qaar saasuu dhahaa akhraja xadiidahu albukhaariyu fi juزءi اlqira'a wabu dawuud watirmidiy wالnasaa-iy halkaana waa ka waa uga wariyey qaala samictu abaa hurayrata abuu hurayran maqlay buu yidhi yatacawadu isaga oo ka magangelayo alle min imaarati sibyaan ilmaha yaryarkaa markay madax noqdaan wasufahaa kuwa wax makastada ah imaaradooda iyo madaxtinimadooda oo ilaahay ka magangeli jiray oo wuxuu dhihi jiray allaahuma ilaahu hay gaarsi laa tudriknii sanata sitiin sanadku lixdan markuu y ilaahu hay gaarsiinin kontan iyo sideedii u dhintay marka maba gaarinba waxaana la yidhi marka lixdankii meelahaasna imaaratu sibyaana bilaabato yaziid ibnu mucaawiya madax noqdayba eh, imaaratu sibyaan annaga xaggeen ka joognaahay marka allah mustaaan ayb ilaahay buu ka magangeli jiray sababka oo uga magangelayana de waxay tahay ibnu abi shayba sheegayba wuxuu yidhi abu hurayra wuxuu dhihi jiray acuudu billahi min imaarati sibyaan qaala wuxuu yidhi in adactumuuhum haddaad adeecdaan halagtum waa halaagsanteen ay fii diinikum haddaad ka adeecdaan dadkaasi hadde waxaan diin ahayn bay idinku hogaaminayaan aan qaab lahayn waa ku dambaabaysiin marka haddaad adeecdaan wa in casaytumuuhum haddaad caasisaan ood tiraadaan ma idin yeelaynana ahlakuukum waa idin dilayaan ay fii dunyaakum biishaaqi nafsi inay naf idinka jaraan aw biidhaabi lmaal ama maalka idinka qaadanayan aw bihimaa ama labada isukin darayaan marka waaa meel looga fakana male marka kuwaas shartooda haddii aadan adeecinoo tiraa waxaan saan maahana waa ku dilaa haddii aad iska adeecdana de dunuubaad ilaahay xaggiisa ka kasbaneen saa darteed oo abu hureyre u dhihi jira haba igaarsiinin ilaahu kuwaas faqaala saciid bnu samcaan waxa uu yidhi faakbaranii ibnu xasanata aljuhaniy ibnu xasanata aljuhani baa wuxuu ii sheegay ninkaa waa mastuur mastuuru lam yusama min athaliثati akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad min rijaali hada اlkitaab waa ibnu xasanaha ibnu xasana ii sheegay buu yidhi saciid ibnu samcaan baa dhahay annahu qaala liabi hurayrata uu ku yidhi ma aayatu dalika arrinkaa calaamadiisu maxay tahay imaaratu sibyaan calaamad maxaa u ah qaala waxa uu yidhi an tuqdaca alarxaam qaraabada in jaflas iyo la jaro wa yutaaca la adeeco almuqwi qofka qaawiga ah ee dhunsan in la adeeco wa yucsa almurshid ninka wax hanuuninaya khayr kale wax yaqaanana in la caasiya dadka haddii la yidhaahdo war dadkan ahlucilmiga maqla oo ilaahay ka cabsada yani sidaana fiican diinku waa sidaan ma ma la yeelayo waa la casina ninka muqwiga ahee qaawiga ahna waa la adeeca markaas qaraabana wax la akrinaa maahano waa la jaraya qaraabadiina naam aayadeedu taas waay calaamadeedu waa taas ay marka wuxuu ka rabaa markaa dee an tuqdac alarxaam baabu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan baabu cuquubati qaadici araximi fi dunya qofka qaraabadiisa gooyey cuquubadiisa caddaynteediibuu u baab yahay fi dunyaa adduunka dhexdiisa qaala xadaanaa aadamu wahuwa aadamu bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cuyaynatu bnu cabdiraxmaan marka cuyaynatu bnu cabdiraxmaan ibn ljawshan saduqun akhraja xadiidahu albukhariy fi ladabi lmufrad walrbaca qaala samictu abi yuxadiu abihi cabdiraxmaan bnu jawshan isagana hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad walarbaca waa soo marnay weliba sanadkan can abi bakrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slama maa min dembin dembi ma jiro axraa ku habboonaansho badan an yucajila allaahu alla inuu usoo dedejiyo lisaaxibihi qofkiisa alcuquubata inuu kusoo dedejiyo cuquubada fi dunyaa adduunka dhexdiisa maca maa kiina lala qabo yuddakharu lahu loo kaydinaya fi laakhirati aakhira dhexdeeda loogu kaydinayana lala qabe min qadiicati raxim ka daran ma jiro qaraabada oo la gooyo uga habboonaansho badan ma jiro walbaqyi iyo gardaro xadiidkan waa soo marnay xadiidkii sagaal iyo labaatanaad iyuu ahaa wuxuuna markaa kasoo saaray min ariiqi cabdillaahi bni yaziid can cuyaynata marka idan manhajkiisa waxaa ka mid a kitaabkan mararka qaar waa soo celcelinah linuktatin markaasna baaba u keensaday markaana baab kale marka laakiin uu soo celinaya faa-iide kama tagana oo sanadkii hore sidiisi ugu soo celin maayo sanad kalau keenaa walidalika marka laba xadiiday noqonayaan xadiidkii horena waxaa iska lahaa waa min xadiidi cabdillahi bni yaziid kanna xadiid aadam waay kii hore caali buu ahaa kanna naazil waay leanna kan fiiri cuyayna iyo bukhaari meeqaa udhexaysa laba qof kii horena cuyayna iyo bukhaari cabdullahi bni yaziid bisaa udhexeeyey waxaasna waa sanaaca xadiidiya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laysa alwaasilu midka wax xiriirinaya maaha bilmukaafi'i midka u beegtoomo oo markii isaga la xiriiriyo kan wax xiriiriyo maahan keliya ee ninka waasilka dhabtaa waxaa weeyaan ninka markii la xiriiriyana xiriiriyo haddii la gooyona wax xiriiriyo bilmukaafi waa midka abaal gudaayo marka ninkii marka la xiriiriyo uun wax xiriiriya maahan kaas waasil rasmi ah kaas maaha ninka waasilkaa waa ninka xiriirinayo marka la gooyo xataa qaala xadaanaa moxamed bnu kathiir wahuwa alcabdiyu qaala akbaranaa sufyaan huwa thawriyu can اlacmash wاlxasan bni camrin wa fiطrin alxasan bnu camrin اlfuqaymi hiqat habtun wa fiطrin wa huwa fiطr bnu khaliifata almakhzumi mawlaahum saduq rumiya bالtashayuc akhraja xadiidahu albukhaariy wاlarbaca sufyaan marka saddex sheekh buu leeyahay xadiidkan can mujaahidin can cabdillaahi bni camrin qaala sufyaan markaasuu sufyaan wuxuu yihi lam yarfachu lacmashu ila nabiy sal l slam acmash nebiga uma koryeelin xadiidka ee wuxuu mawquuf uga dhigay cabdullahi bni camar markaa markuu acmash yidhi labada kale kama hadlinaad ogow ya labada kale xasan iyo fitr iyagu marfuucay xadiidka ka dhigeen acmash laakiin mawquufuu ka dhigay wax dhibaataa male marka oo xadiidku waxaa weeyaan rafacahu bacdun wa waqafahu bacdun waa weliba thawri waa laysku khilaafa xataa riwaayada acmash qaarna saasay ka dhigeen qaarna marfuuc qaar mawquuf xasan bnu camrinna sidoo kale ayb laakiin fitr bnu khaliifa isagu layskuma khilaafin waa rafciye ayb xadiidkanna bukhaari wuxuu ku keenay saxiixiisa bi sanad weliba adab can cabdillaahi bni camrin qaala qaala sufyaanu lam yarfachu lacmashu ila nabiy sal l slam warafacahu lxasanu wa fitrun can اnabiy sal l slama qaala laysa alwaasilu bilmukaafi'i midka wax xiriiriyo maahan kan u beegtoomayo haddii isaga la xiriiriyo xiriiriyo yani waasil maaha maxaa laga wada waasilka dhabta ahaa laga wado ajarka badan helayo ninku haddii isaga la xiriiriyo hadduu wax xiriiriyo waa fiican yahay ma qaldana isaga markaa walaakin walaakina alwaasila waasilku waxaa weeyaan alladii kan idaa qudicat haddii la go-oyo raximuhu raximkiisa haddii la jaro wasalaha isaga sii wadoo xiriiriyo kaasaa waasil dhab ah baabu fadli man yasilu daraximi haalim baabu bayaani fadli man qof fadligii caddayntiiba u yasilu xiriirinaayo dharraximi qaraabanimada ka u saaxiibka adaalimi ah, ee dulmiga aalimka nin qaraabadiisoo daalim ah qofkii xiriiriya fadliga uu leeyahay waa xiriirinaa marka lagama wada de dulmigu ku xiriirinaa maaha dulmigaas maaha waa wixii aan dulmigaas ahayn xaqa isaga lagu leeyahay buu gudanaa qaala xadaanaa malik bnu ismaaciil wahuwa abu qasaan annahdiyu macruuf qala xadaثna ciisa bn cabdالرaحman wahuwa الsulamiyu hiqat akraja xadiiثahu albukhaariyu fi ladb اlmfrad wabu dawuud fi اlqadr wالnasaa-iyu fi musnad caliy bak qad cas ayuu uga dhigay ramzi marka de ayb sitada marka ninkaani kutubu sita kuma soo aroorin waay marka kutubahaanay ku yimid warkiisu abu daauud kitaab lqadar uga wariyay kitaabuqadaro maahan sunankiisa maaha kitaabuqadaro kala waa nasaa-ina fi musnad caliyin maahan mujtabaha iyo sunan kubraha an alata bni an alata huwa alxat bnu musarif alyami hiqat qaari'un faadil akraja xadiidahu asxaabu lkutub sita qiraa'aadkaa sii mara asaaniidda qiraa'aadka yaam qolo la yiraahdo ka dhashay marka arduljasiiray degaan dhulkan najraan ay degan yihiin yaamtu waa niman baatiniyay u badan yihiin qoladaas hadda akarkooda baatiniye jaziira alcarabiya sacuudigaydna dhinac ka degan yihiin waa nimankan ismaaciiliya ismaaciiliya ismaaciiliyada marka hataa muslin maahana nusayriyada iyo ismaaciiliyada iyo akfaru min alyahuudi wanasaara kuwaan marka waxay isleeyihiin kuwaan hindida oo boohriyiinta la yihahna hindiga laftirkiisa u qabaa daawuudi daawuudi ismaaciiliya la qa faqaa marka wuxuu dadka muslimkaa lama tukadaan baatiniya qoladaas marka yaamka hadda saa kuwa hadda jooga kuwaasa u badan dabcan ana dalxaan kama hadlayna dalxatu bnu musarif alyami wahuwa hiqat qaariء faadil akraja xadiiثhu asxaabu اlkutub الsita can cabdالرaحman bni cawsajata wahuwa alhamdaniyu اlkuufiyu hiqat akraja xadiiثhu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاlarbacة can اlbara wahuwa albaraء bnu caazib qaala jaءa acraabiyu reebaadiya yimid faqaala wuxuu yihi ya nabiy allah ilaahay nabigiisu callimnii ibar camalan camal yudkhilunii ljannata jannada jannaday gelinaayo qaala waxau yidhi lain kunta haddaad tahay adiga aqsarta inaad gaabisay alkhudbata warka laqad acradta waad balballaarisay almas'alata su-aasha acradta marka jacaltahu cariidan warka inkastood yaraysay su-aashaadu ma yar uu leeyay su-aal weyn waayo su-aashaadu wax janno lagu galo dee su-aal weyn waayo actiq actiq innasamata nafta xore addoon haddaad aragto xoray intaad gaddo xor ka dhig nasamada waxaa kale noqon kartaa actiqi nasama xataa ayb raqabadii xore eh, naftii nafsadii xoray haddii aad aragto isagoo yani xiran maal u xiran iska bixi karin maalkii ka bixi xornimo iyo sii wafukka raqabata raqabadiina faki qaala waxa uu yidhi awalaysataa waaxidan miyaysan mid ahayn labadaasna luqun faki naf horey isku mid soo maaha qaala laa buu yidhi maya cid cidqu nasamati nafta xoreynteeda an tuctiqa nasamata sideedaba inaad xorayso xoreyso wafaku raqabatina an tuciina cala raqabati inaad ukaalamayso waay hadda lacagaa laga loo haystaa haddii lacagtaas laga bixiyo waa fakanay taasaa laga ama waxaa la yidhi intaas ii keen waa ku xoreyna ku kaalmay markaas wlmaniixatu raguub wlmaniixatu waxyaabaha jannada lagu gala waxaa ka mid a walmaniixatu maalista maalista alraguubu weliba caanaha badan neefka caanaha badan la maaliyo qofka maniixadu marka waa maalinta qofka la maaliyo neef la siiyo neefkan yani cayntiis adiga malihid laftiisa laakiin waa irmaan yahay caanaha ka cab oo ilmaha uga maalo arraguubaa dhigan madbuucaadka dhan saasaa ku taalo xataa labada madbuuce qadiimka ah saasaa ku taalo arraguub falaadii waxaa la geeya waa laga baxshaa inuu soo dhaco raguub ah taallo dabacaadka maqduudka qadiimkaa wuxuu qora alwakuuf wakuuf riwaayada imaam axmed iyo ibn abi shaybaha iyo sharxu sunnaha musani ku taallana alwakuuf ayay dhigayaan bilwaawi walkaaf alwakuufna waxaa la yidhaha neefka da-aaya neefka da-aaya marka caanaha badana laga wadaa ayb wakafa saqfu saqifku waa soo hooray way neefka horayo da ayo caanaha badan waa isku macno xagga macnaha raquubka laakiin kolley madbuucaadkan de ma yihiin mase waa waquuf allahu aclam weli riwaayo kutubtii horaa ma dul istaagin oo raquub ay ku taalo ayb meelo badanaa lagu wariyey laakiin meelihii wakuufa u badan waalmaniixatu raquub waalfay-u marka maniixadaas de wax faa weyn ay leedahay dadka reer baadiyaha kolley soomaalida waxaa la yidhi waagi hore waa aqoon jireen ma aqaan aniga way yaqaaneen maalista waa isa sii jireen fiicanna ayb wlfay-u calaa di raximi maxalushaahidka waa ka wlfay ku noqosho calaa di raximi qofka qaraabada u saaxiibka in loo noqdo yani khayr loogu laabto wa ayb alcadfu bacdi riwaayat waxay leeyiin walcadfu calaa di raxim ninka qaraabada u saaxiibka oo naxariis loogu laabto lagu laabmo naxariis loogu laabto fain lam tudiq haddaadan awoodeynin dalika kaagaas faamrun bilmacruufi famur bilmacruufi macruufka far wanha cani lmunkari munkarkana reeb oo dadka wax u sheeg fain lam tudiq dalika haddaadan karaynin arrinkaagaas fakufa lisaanaka carabkaaga ha celi marka haddaadan macruufna fari karin munkar war fiican haddaadan sheegi karin ixsaankan maadigaan aadan samey karin sideed yeelaysaa carabkaaga celi bis dadka ha caynin ha xamanin ha aflagaadaynin afkaaga celi bis fa kufa lisaanaka carabkaaga celi ilaa min khayrin khayr maahani khayr ha ka celinin afkaaga haddaad khayrkiina ka celiso shaydaan akhrasaa isu bedele marlama khayrkii ku hadal haddaadan khayr ku hadlaynin aamus kufa lisaanaka marka in camal uu yahay baa laga qaadana oo jannada lagu galo qofka ugu yaraan haddii shartiisa laga nabadgalo dadka macnuu ugu fadhiya jidkaas hadduusa u istaagayn oo laga nabadgelaayo looga nabadgelayo naf iyo maal iyo cirdi looga nabadgelaayo khayra wahaaya ninkaas hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed